kaamilkaa kan ugu horeeya an takuuna waa inay ahaato mutasatiratan mid asturan bihiyaabi dharku asturan iyo walxijaabi xijaab alkaamili dhammaystiran qaalat caaishatu waxay tidhi radia allaahu canhaa kaana nisaa'u dumarku waxay ahaayeen yusalliina kuwa tukada maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam dumarku rasuulka waa la tukan jireen jamaacada waa imaa jireen uma yansarifna kadibna waa gadoomi jireen waa laaba jireen masaajidkay ka laaba jireen marka salaada laga baxo mutalaficaatin xaalo ay yihiin kuwa ku duuduuban bimuruudihinna maryahooda ayagoo maryahooda ku duuduuban ayay laaba jireen oo bixi jireen maa yucrafna xaalan la garanayn min alkalasi cilalawga daraaddiis salaada subax marka la tukado salaada marka laga baxay toos u laaba jireen ayadoo mugdigii weli qaybu baaqi tahay iftiinkii maalinkuna hoos ka soo baxay khalasku waa mugdiga iyo iftiinka isdhex galay marka cilalowgaas baaqiga daraaddiis ayadoon la garanayn ayay laaba jireen uma yansarifna waa gadoomi jireen mutalaficaatin xaalo ay yihiin kuwa ku duuduuban bimuruudiina maryahooda maa yucrafna xaalan la garanayn min alkhalasi cilalawga mugdiga iyo iftiinka isdhex galay weeye arrinta labaad ba an takhruja waa inay gabadhu baxdo hayra mutadayibatin xaalo ay tahay midaan iscarfin wax carfaaya waa inaysan marsan markay baxayso an takhruja gabadhi waa inay baxdo hayra mutadayibatin xaalay tahay mid aan is iscarfin liqowli nebiga hadalkiisa u daliil ah sala allahu calayhi wasalam oo nabigu ku qowlay laa tamnacuu ha u diidinina imaa allah addoommada ilaahay waa gabdhaha waa addoommo ilaahay dhammaan addoommada ilaahay ha u diidinina masaajidallah masaajidda ilaahay ha u diidinina walyakhrujna ayaguna ha baxeen tafilaatin xaalo ay yihiin kuwaan iscarfin tafilaatin xaalo ay yihiin kuwaan iscarfin marka nabigu laba arrimaaduu xadiiska ku sheegay kow inaan raggu dumarka u diidin masaajidda inay soo aadaan ta labaadna dumarka wuxuu amray markay soo baxayaan inaysan issoo carfin wa macnaa tafilaatin tafilaatin macnaheeda hayra mutadayibaatin weeye ayagoon iscarfin weeye wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu annahu abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma mra'atin haweenay kasta oo asaabad taabata bukhuuran wax arfaya haween kastoo taabata bukhuur ayuma mra'atin haweenay kastoo asaabad taabata bukhuuran wax laysku carfiyo falaa tashhadanna yaysan xaadirin macanaa la jirkeenna alcishaa alaakhira ceshaha dambe waa salaada ceshaha maqribkaa dadgabal ceshe yidhaahdaan ceshina cesha yidhaahdaan alaakhira sidaasu ugu daray nabigu sala allahu calayh wasalam falaa tashhadanna gabadhaasuu yahay xaadirin oo aysan imaanin macanaa la jirhkeenna al-ishaa ceshaha alaakhirata dambayda wa rawaa muslimun imaamu muslim wuxuu ka wariyey min xadiidi zaynab zaynab xadiidkeedii imra'at ibni mascuud oo xaaskii ibni mascuud ah zaynabtu imra'at ibni mascuud oo xaaskii cabdullaahi ibni mascuud ah wuxuu ka wariyey idaa shahidad markay xaadiraydo ixdaa kunna mid ininka mid ah almasjida masjidka falaa tamasa yaysan taabanin falaa tamusa falaa tamusa yaysan taabanin diiban wax arfaya wax carfaya yaysan soo taaban falaa tamusa yaysan taabanin diiban wax carfaya qaala alimaamu shawkaaniyu imaamu shawkani wuxuu uhi raximahullah fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan daliilun wax tusaya calaa anna khuruuja nisaa dumarka bixidooda ilalmasaajidi masaajidda ay u baxaan inamaa wax kale ma ahan yajuusu wuxuu bannaan yahay idaa lam yasxab hadduusan la socon daalika bixitaankaas maa shay fiihi dhexdiisa fitnatun fitna ku sugan tahay shawkaani wuxuu leeyahay xadiidkaas waxaa ka muuqatoo ku cad oo uu deliil u yahay dumarka markay masaajidda u baxayaan bixidaasu waxay bannaan tahay haddii aysan bixidda la socon wax fitno keenaya waa markaas markay bannaan tahay qaala alimaamu shawkani wuxu uhi raximahullah fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun wax tusaa calaa anna khuruuja annisaa'i dumarka bixiddooda ilalmasaajidi masaajidda ay u baxaan innamaa wax kale ma ahan yajuusu bixitaankaasu wuxuu bannaan yahay idaa lam yasxab hadduusan la socon daalika bixitaankaas maa shay fiihi dhexdiisa fitnatun ay ku sugan tahay iyo wamaa shay hadduusan la socon huwa shaygaasu fii taxriiki alfitnati fitnada la dhaqaajinteeda ku sugan wax fitno kicina iyo wamaa shay markuusan la socon huwa shaygaasu fii taxriiki alfitna fitno la ku sugan wadaalika waxaa fitnada kicina naxwu lbukuur waa bukuurkoo kale waa waxyaalaha laysku carfiyo wadaalika waxaa fitnada kicina naxwu lbukuuri waa bukuurka oo kale wa qaala wuxuu yidhi alqaadi shawkaani wuxuu yidhi waqad xasala waxaa ka soo xasilay min alaxaadiisi axaadiista ana alidna idanka linnisaai dumarka xaalu u sugnaaday min arijaali ragga xaggooda uga sugnaaday ilalmasaajidi masaajidana loo fasaxo xaasilun wuxuu soo xasilaa idankaasu idaa lam yakun hadduusan ku sugnayn fii khuruujihinna dumarka bixidooda maa shay yadcuu dadka ugu yeeraa ila alfitnati fitno oo min diibin wax carfaya ah ow xuliyin bilabaha laysku qurxiyo ah dhegadhegihii jajimihii muuqda ow ayi ziinatin ama wax kaloo quruxa ah wuxuu leeyahay shawkaani axaadiistii waxaa ka soo xasilay ciidanka iyo fasaxa dumarka u sugnaaday oo raggoodu ay u fasaxayaan masaajidda arrinkaas ciidankaa wuxuu soo xasilaa oo imaana oo uu sharci yahay in la fasaxo markii bixidda ay baxayaan aysan ku jirin wax fitno ugu yeeraya sida inay iscarfiyaan sida dahabkii iyo waxa isku qurxinayay inay muuqdaan ama qurux kale iyo ziino kale inay muuqato waa markii arrimahaasu aysan jirin wa qaala wuxuu yidhi shawkani waqad xasala waxaa ka soo xasilay min alaxaadiidi axaadiista xaggeeda ana alidna fasaxa linnisaai dumarka xaala uu u sugnaaday min arijaali ragga xaggooda xaalu ka ahaaday ilalmasaajidi masaajidana ay u fasaxaan xaasilun idankaasu wuxuu soo xasilaa idaa lam yakun hadduusan ku sugnayn fii khuruujihinna bixiddoodu maa yadcuu fii khuruujihinna bixiddooda maa yadcuu wax ugu yeeraya dadka ila fitno oo min diibin wax laysku carfiyo ah ow xuliyin waxyaalaha laysku qurxiyo ah ow ay ziinatin ama wax kaloo ziinaa ah intahaa waa dhammaaday warkii imaamu shawkani jiim aadaabta markay baxayaan inay ilaaliyaan laga doonayo waxaa ka mid ah allaa takhruja waa inaysan bixin mutasayinatan xaalo ay tahay mid isku qurxiday bihiyaabi dhar walxuliyi iyo waxyaalaha laysku qurxiyo xulida waa dhegadhegihii iyo jijimihii iyo waxa weeyaan waxyaalahaas wax muuqdaa laga hadlaa wixii qarsoon lagama hadlayo allaa taqruja waa inaysan bixin mutasayinatan xaalay tahay mid isku qurxiday bisiyaabi dhar walxuliyi iyo wax laysku qurxiyo qaalat waxay tidhi umulmu'miniin caaishatu radia allaahu canhaa waxay tidhi caaisha low anna rasuula allah haddii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ra'aa uu ka arki lahaa min annisaa'i dumarka maa ra'aynaa waxa aan ka aragnay la manacahunna dumarka waa u diidi lahaa min almasjidi kamaa manacad sidii ay ugu diiday banu israa'iil nisaaha dumarkeeda waxay tidhi caa-isha radia allaahu canhaa nabiga sala allahu calayhi wasalam hadduu dumarka ka arki lahaa waxa annagu hadda aan ka aragnay oo ah dhar qurxoon in lagu baxo in la is-arfiyo in ziinadii iyo dahabkii iyo ay muuqdaan oo jijimihii gacmaha ku jiray faraatiyaal qurux badan waxaas ay soo muuqdaan oo aan maanta aragnay waxay tidhi caayisha haddii nabigu arki lahaa nabigu waa u diidi lahaa dumarku inay masaajidda aadaan sidii reer banu israa'iilba dumarkoodii ugu diideen qaalat waxay tidhi umu lmu'miniin caaishatu radia allaahu canhaa low anna rasuula allah haddii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ra'aa uu arki lahaa min annisaa'i dumarka xaggooda hadduu ka arki lahaa maa ra'aynaa waxa aan ka aragnay la manacahunna waa u diidi lahaa min almasjidi masjidka kamaa manacad siday ugu diiday banu israa'iil nisaaha dumarkeeda qaala alimaamu shawkaaniyu imaamu shawkani wuxuu ku yidhi fii nayl lawdaar kitaabka laydhaha nayl awdaar calaa qowli caaisha hadalkan caa-isho ay tidhi oo ah low ra'aa hadduu ka arki lahaa maa ra'aynaa waxa aan aragnay waxa ay caa-isha arkeen ayuu fasiraa shawkani yacnii wuxuu u jeedaa qowlkaasu min xusni lmalaabisi dharka quruxdiisa dhar qurxoon oo ay ku baxeen wadiibi wax laysku carfiyay marsadeen waziinati waxyaalaha laysku qurxiyo watabaruji ismuujin ay ismuujinayaan wa inamaa wax kale ma ahan kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yakhrujna kuwa baxa filmirdi dharka ku baxa walagsiyati iyo maryaha washamalaati iyo dharka laysku duuduubo shamalaadku waa go waa go-yaalka waaweyn oo jalbaabka oo gabdhuhu ay inta kor ka soo ridaan ayaga dhan qarinaya kuwaas weeye wa inamaa wax kale mahan kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yakrujna kuwa baxa filmirdi miintana waa la kasinaahum muruud iyadoo jamcana waa nagii soo marnay xadiiskii saxiixaynka mirdina waa mufradkii waa marada gabadhu ay korka iska saaraydo walaksiyati waa jamcu kisaain waa go-yaal waaweyn washamalaati iyo kuwa la ysku duuduubo alqilaadi oo adadag maryo adadag oo laysku duuduubo saasay ku bixi jireen wa qaala alimaam ibnljawsi wuxuu yihi raximahu llah yenbaqii waxaa u habboon lilmar'ati haweenayda an taxdara inay ka digtoonaato min alkhuruuji bixitaanka mahmaa amkanahaa intuu u suurtaabo gabadha intay gurigeeda joogi karto bixid la-aan u suurtowdo ay ka maarmi karto bixidda waa inaysan bixin saasuu yidhi wa qaala alimaam ibnujawsi raximahullah wuxuu yidhi yembaqii waxaa u habboon lilmar'ati haweenayda an taxdara inay ka digtoonaato min alkhuruuji bixidda mahma amkana intay u suurto gabadha muslimadda waa inay arintaas qaacida ka dhigataa waa aayad qur-aan wa qarna fii buyuutikunna gabdhahow guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna tabarruj aljaahiliyati luulaa gabdhow ha isku muujinina sidii gaaladii hore isku muuji jirtay guryihiinna ku sugnaada shaydaanka dhufays aad uga jirtaan intaad guryaha ku jirtaan waa in gabadha muslimada arrintaas ay ka dhigataa aas-aas iyo qaacido ay ku dhaqanto oo gurigeeda intay joogi karto ay joogto oo arrin lagama maarmaana kaliya u baxdo ee aysan u fuudaan iska wareega xaafada soo salaan sidaasaa la rabaa wuxuu yidhi ibnul-jawsi in salimad gabadhu markay baxdo in salimat ayadu hadday badbaado fii nafsiha oo ayadu aysan baadiyoobin lam yaslam innaasu dadku ka badbaadi maayaan minhaa ayada haddaysan ayadu fidnoobin dadkaa ku fidnooba in salimad hadday nabad gasho ayadu oo ay badbaado oo bixitaankaas ayadu aysan baadiyoobin fii nafsihaa nafsadeeda hadday u nabad gasho lam yaslam innaasu dadku ka nabadgeli maayaan minhaa gabadha fayda durad marka loo dhibaato geliyo ilalkhuruuji bixitaan kharaja gabadhu waa ku baxee biidni zawjiha ninkeeda idankiisa fii hay-atin hay-ad ayay ku baxee iyo qaab iyo labis rafatin basaasan dharka shaqada xijaabka aan quruxdu ka muuqan ay ku baxeen dhar aan ilqabad lahayn maahan in la leeyahay dulfo iyo wasaq qaado maahan dhar nadiif aan wasaq lahayn oo dharka jalbaabta ah oo gabadha cawradeeda u qarinaa laakiin aan ilqabad lahayn oon isha soo jidayn kaasay ku baxeen wey ah. bal fiiriya aas-aaska qur-aanka aas-aaska aqwaasha culummada gabadhu guriga ha joogto yaysan ka bixin aas-aas ha u noqoto arrin ay ka maarmi weyday ha u baxdo saas weydiin diinku hadii la yidhaha baarlamaanada ha galeen marka maxay noqonaydaa sow ha iska wareegta maahan ragga ha dhex fadhido waxa weyn garabka ha ku haydo diyaaradaha ha ku wareegto maalin walba wafdi ha la baxdo sowd si toosa qur-aanka ugama soo horjeedo ilaa ilaah wuxuu leeyahay qarna fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaada dadka gabdhaha ugu yeeraya baarlamaanada iyo dawladanahana waxay leeyihiin gabdhahu guryaha ka soo baxa si toosay aayadda uga hor imaanaya war gabryaho gabdhahu guryaha ka soo baxa burjikada ha ku fil noqonina ragga wax la qaybsada boqolkiiba soddonan lahayn labaatana naga maqan aan soo dhacsanno xaqa iyaga iyo kuraastiiley marka waa si sariixa ah oo aan leexleexad lahayn ilaahay looga hor yimaado si aan leexleexad lahayn ilaahay ha looga hortago wey amarkiisa hmm, sidaas in salimad gabadho hadday nabad gasho mideeda kale iyagoo xijaaban may baxaan sayagoo dharkafiifale oo aad u fasaadsan qaar badan qaar badan aan ka hadlayo maaha dhammaan qaar badan iyagoo aad u fasaadsan oo dhar waxweyn jilicsan oo jirkooda aad u dhaldhalaaliyey oo dahabkoodii iyo quruxdoodii muuqato ayay ragga garabka ku hayaan oy salaamayaan waa niman islaamida ajnabikaa in salimad hadday gabadhu nabad gasho markay baxdo fii nafsihaa nafsadeeda ay u nabad gasho lam yaslam innaasu dadku ka nabadgeli maayaan minhaa gabadha waa ku fidnoomayaan fa ida durad marka loo dhibaato geliyo oo ay ka maarmi weydo ilalkhuruuji bixitaanka kharajad waa baxee biidni zawja ninkeeda idankiisay ku baxee fii hay-atin qaabayna ku baxee rahatin oo basaasan oo isdhalaalin iyo ilqabad aan lahayn dariiqa ay maraydana meelaha aan dadku ku badnayne mare ee dariiqa weyn oo shaarica ragga garabka ku dhifame wa jacalad waxay ka dhiganeen dariiqaha wadadeeda fil mawaadici meelaha alkhaliyati bannaan waddada meesha bannaan ayay maraydaa in badan oo dumarka maanta ka mid a haddaad isku soo aadaan inaad ka leextamaan kaa leexame jidka dhex bartankiisa isku aadine inaad adugu cararto darbiga u cararto wey so uma jeedid ilaa xishoodkiyaa yaraaday imanna waa daciifaye maxaa la rabaa wa jacalad waxay yeelaysaa dariiqaa wadadeeda filmawaadici meelaha alkhaaliyati bannaan duuna shawaarici wadooyinka waaweyn ka sokay wadooyinka waaweyn dhexda ka qaadime wal aswaaqi iyo suuqyada aadime meelaha loo badan yahay waxtarazad waa inay iska ilaalido gabadhu waxtarazad waa inay iska ilaalido min samaaci sawti codkeeda in la maqlo de dariiqyada markay marayaana deris kuwa maqlaa hadda kuwa jooga wacnaha ma wada ahane waa kuwa aan tadayunka badan lahayn ee kuwa akhlaaq badan oon codkooda la maqlin waa jiraan ah, laakiin kuwa badan oo tadayun aan lahayn waxa weeyaan iskoolaadka markay usoo socda cidaha deriska deriska sha maqla qaylada ka baxayda iyo buuqa iyo waxa ka yeeraya intay dariiqa marayaan dariiqa kale ragga maraya waa maqlaya dariiqa shishe iska da waxa ka baxaya sawaxan iyo subxaan allah allow iimaanka hanaga naga qaado waxtarasat waa inay iska ilaalido min samaaci sawtihaa codkeeda in la maqlo wa mashad waa inay socoto fii jaanibi dariiqi waddada dhinaceeda waana xadiis saxiix Ah, wadada dhinac waa inay ka martay saddex bartanka ku dhufan oo isan ragga islaameed isku dhufan wamashad waa inay socoto fii jaanibi dariiqi waddada dhinaceeda laa fii wasadi dhexdiisa maya dhexdiisa waa inaysan socon intaa waa dhammaaday hadalkii alimaam ibnuljawsi daal edabta kale laga xukunka kale oo dumarka u khaasa salaada marka lagu jiro wey xukunka kale oo dumarka u khaaska salaada marka lagu jiro in kaanat ilmaratu haweenaydu hadday tahay waaxidatan hal mid safad waa safane waxdaa keligeed xaalay tahay khalfa rijaali ragga gadaalkooda haddii gabadhu ay keligeed tahay oo ay rag la tukanaydo la garabka ku qabame oo la safame keligeeday gadaal hal saf noqone xataa ninkaa salaada tujinaya hadduu rabo ha ahaado wiilay dhasho qofkuu rabo ha ahaado la safame gadaalay keligee tegi qofku raba ha noqdo wiilkay dhashay xataa safka la geli may in kaanad hadday ahaato almaratu haweenayda waaxidatan mid safad waa safare waxdaa keligeed xaalay tahay khalfa rijaali waxaa u daliila lixadiidi anasin radia allahu canhu xiina waqtigii sallaa uu tujiyey bihim anas iyo wiilkii agoonka ahaa iyo hooyadiis xiina waqtigii sallaa uu tujiyey bihim anas iyo hooyadiis iyo agoonkii rasuulullah rasuulka alle markuu tujiyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi anas qumtu waan istaagay ana aniga iyo walyatiimu wiilka agoonka ahaa waraa'ahu waraa'a nebiy nabiga gadaalkiisaan istaagnay wa qaamat alcajuusu duqdiina waxay istaagtay min waraa'inaa gadaalkayaga duqdiina gadaalkayagay istaagtay wacanhu anas waxaa laga wariyey sallaytu waan tukaday ana aniga iyo walyatiimu adaankii fii beytinaa gurigeenna khalfa nebiyi nabiga gadaalkiisaan ku tukanay sala allahu calayh wasalam wa ummii hooyadayna khalfanaa gadaalkaygay ku tukatay aniga anasa hooyadayna gadaalay ku tukatay umma sulaym ah, ah hooyaday ummu sulaymna gadaalay ku tukatay marka hadday gabadho hal mid tahay keligeeday saf noqoneen wain kaana alxuduuru imaatinku hadduu yahay min annisaai xagga dumarka kahura mid ka badan min waaxidatin hal mid fa innawhunna dumarkaasu yaqumna waa istaagayaan safan hal saf xaalay yihiin oo sufuufan sufuuf badan xaalay yihiin khalfa rijaali ragga gadaalkooda haddii dumarku ay mid ka badan yihiin waa safanayaan ayagaa safana keligood hal saf laba saf saddex saf intay dhan yihiin ay ragga gadaalkooda safanayaan weliba masjidka markay tahay ragga waaweyna loo hormarinaa caruurtaa lagu xijinaa caruurta gadaalkooday dumarku ku tukanayaan halkaasay ku tukanayaan saasaa nabigu u tuji jiray sala allahu calayh wasalam hadhowna assalaamu calaykum marka la yidhaahdo qiblada inta raggu usii jeedaan ayagoon soo kala wareegin ay baxayaan ayagoon soo kala wareegin raggu oon dumarka xaggooda usoo jeesanay tegayaan dumarku sidaasaa nabigu ogaa sala allahu calayh wasalam aada ugu fiirsada dadka hadda u ololeeya in ragga iyo dumarka isku jaamacado isku fusuul ay wax ku bartaan isku fasallo is-ag fadhiistaan waxay yidhaahdaan nabigaaba masaajidka ay kula tukan jireen dumar bilaahi calaykum u fiirso raggii waa horeeya caruurtiiyo xagga ku tukanayda dumarkuna ka sii dambeeyaan intaan raggu soo jeesana waa baxaya u fiirsada iyo ma isku mid ah gabdho iyo wiilal subaxdii qol la yskula xihay ee duurkii lasoo kala daayey ah, shan saacadood ama afar saacadood ay hal qol iskula jiraan ma garad imise isfiirinaya ah, ma dhici karta in isma fiirin ismaba arag ma dhici karta ma wax suurtagal ahaa may waa aayad qur'aan aan raggu inaysan dumarka ajnabigaa fiirin qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfadu furuja ragga muminiinta nabiga subana waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laaba indhahooda ha laabeen farjiyaalkoodana ha xifdiyo dumarka muminaadkaana waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna dumarka mu'minaadkana waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laaba indhahooda ha laabeen farjiyaalkooda ha xifdiye sidaasa dumarkii marka iyo wiilashii kii la rabaa la hormariyo ama dumarku ha horeeyan ama rag ha horeeyo ee qol inay iskula jiraan ilaa labadooda laba aayadood wey soo maaha raggiina waxaa la ha fiirinina dumarka dumarkiina waxaa la ragga hafiirinina fiirinina qolay iskula jiraan hal fasala afar saacadood wax ka badan masaxa isma fiirinayaan ma dhici masaxa waxay la mid tahay nabigu masaajidkii ku tujinayay u fiirsada ilaa labada shay oo layskaga qiyaasa ood leedaha waa isku mid waa inay isku mid yihiin ah, waxyaalaha fasaadka waxaa kamida mid a ah qiyaas maca alfaariq laba shay oon isku mid ahayn in isku xugun la siiyo waxyaalaha dalaalku ka yimaad halkaasaa ka mid a dadka diinta ka baadiyoobaana meelahay ka lumaan halkaasaa ka mid laba shay oon isku mid ahayn isku xugun in laga dhigo soo ma jeedo bal fiiri aada ugu fiirsada casharkan marka lacag yaan la fiirine waa roy lacagta naara ka dambayda haddii dariiq xaaraama lagu kasbo hal fasal waxaa layskula cubaa oo loogu shubaa macalimiin badan uma heli karno haddii macalimiinta la badya nagu yaraane ar lacagta naaraa ka imaanay haddii dariiq xaaraana lagu kasbo naaraa ka dambayda haddii dariiq xaaraana lagu kasbado so uma jeedin marka marka hore diinka ha la ilaaliyo intaan maalka la ilaalin oon la xisaabin diinta ha la xisaabiyo wixii diin xumo keenaya oo naaru ka imaanayda marka hore laga fogaado kadib xisaabta labaad lacagta laga dhigo bal fiiriya waidaa wain kaana alxuduuru wain kaana alxuduuru imaatinku hadduu ahaado min annisaai xagga dumarka kahura mid ka badan min waaxidatin hal mid fa inahunna dumarkaas yaqumna waa isteegayaan safan saf xaalay yihiin oo sufuufan safuuf badan xaalay yihiin khalfa rijaali ragga gadaalkooda liannahu nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa yajcalu mid yeela alrijaala ragga qudaama alkhilmaani caruurta hortooda wiilasha yaryar hortoodu ragga keeni jire nabigay ku xigsanayaan ragga wiilasha waa ka soo hormarayaan ragga wiilasha hortooda ay safanayaan raggu qudaama alkhilmaani wiilasha hortooda waalkhilmaana wiilasha yaryarna khalfahum ragga gadaalkoodu yeeli jiro si ay bal raggii dumarka ugu dhexeeyaan oon rag iyo dumar iskugu soo dhawaan kuwan waa wiilal yaryar waa wiilal yaryar wiilal yaryaroon lagaba xijaabayn waay kuwaan wiilasha yaryaraa bal xijaab laga dhigaa raggii dumarka udhexeeya ayagaa ragga gadaalkooda safana wiilashaas yaryaraa safana walkhilmaana wiilasha yaryar wuxuu yeeli jiray khalfahum ragga gadaalkooda wanisaaa dumarkana wuxuu yeeli jiray khalfa alkilmaan wiilasha yaryar gadaalkooda fiiriya marka raggii iyo yaa udhaxeeya iyo dumarkii caruurtiia udhaxay yaa ku yidhi waa isku xigi jireen kuwa jaamacada waxay leeyiin waa isku xigi jireen iyo iskoolaadka qaarka oo ikhtilaadka ka shaqeeya waa isku xigeenay leeyihin waana isla fadhi jireen raggii dumarka masaajidda yaa ku yidhi soo inaad ilaahay ka baado maahano fiirido ayadoo sidaasa fiiriya raggiyaa horeeya waa sii jeedaan qiblada u jeedaan caruurtiiyaa ku xigta dumarkiiya ka dambeeya raggu intaysan soo jeesanayna baxayaan dumarkaasu ayadoo saasa nabi wuxuu dhihi jiray ragga safkooda waxa u shar badan safka u dambeeya ilaa dumarkiiuu ku dhow yahay dumarkiina yaa ka xiga caruurtii horena ka xigta fiiri waana safka ugu shar badan saf shareed dumarka safkoodana yaa u shar badan safka ugu soo horeeyay haa dhacay rag uu ku dhowi caruurumaha ka sokayda inuu meeshaas ragaa jiro hadda ka war ayaguna waxay qol qola inta la iskula shubaysan sharna ahayn hal qol aada iskula aabure sharna maahanay ku leeyihin bal hada ka warrama subxaan allah maxaq iyo baadil a isku egyihin mise kitaab iyo harag kitaab iyo hereg ma isku egyihin maya iskuma eg xaq iyo baadilna iskuma eg run iyo beenuna iskuma eg in ilaahay laga baqaana roon run iyo been iskuma eg rawaahu xadiidka waxaa wariyey axmedu wa can hurayra radia allahu qaal wa can hurayra waxaa laga wariyey radia allahu abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru sufuufi rijaali ragga safafyaalkooda kan ugu qayr badan awaluha waa safka ugu horreeya xaga dumarkayuu ka fogi shanqartood maqli ma dhaqdhaqaaqooda maqli codkood maqli safrag waxa uu khayr badan safka ugu horeeyo wa sharuhaa sufuufta ragga kan ugu shar badan aakhiruhaa waa safka ugu dambeeya ilaa dumarkiiyuu ku dhow yahay haddee dumarkii ayagana waxa udhexeeya carruurtii ogow inta safana kaasaa u shar badan wa khayru sufuufi nnisaa'i dumarka safafyaalkooda kan ugu qayr badan aakhiruhaa waa safka ugu dambeeya ilaa raggiiyuu ka fog yahay hadda ka warrama wa sharuhaa sufuufta dumarka safka ugu shar badanna awaluhaa waa kan ugu soo reeya ragga soo xiga oo ragga arkaya nabi maxamed asaas yidhi sala allahu alay wasalam waa xadiis imaam muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu yidhi shiiku fa fa fi lxadiieyni labada xadiid waxaa ku sugan daliilun wax ku tusaa calaa ana nisaa'a dumarka yakunna inay ahaayeen sufuufan safafyaal dhowr safay ahayn ilaa saf qayr badan iyo mid shar badanaaba laga dhigay sooma safaf badanay ahaayeen ah, safaf badan khalfa rijaali safafkaasoo khalfa rijaali ragga gadaalkooda ku sugan walaa yusalliina dumarku ma tukan jirin mutafariqaatin xaalayhin kuwa kala tagsan mid walbaaba keligeed m kuma tukan jirin waa safa jireen ah, dumarku markay tukanayaan waa safa jireen ee mid mid mutafariqaat ma ahaa jirin idaa sallayna markay tukanayaan khalfa rijaali ragga gadaalkooda fa fi lxadiiayni labada xadiid waxaa ku sugan daliilun daliilun wax ku tusaya calaa nisaaa dumarka yakunna inay ahaayeen sufuufan safafyaal khalfa rijaali ragga gadaalkooda walaa yusalliina ma tukan jirin mutafariqaatin xaalo ay yihiin kuwa kala tagsan idaa sallayna markay tukanayaan khalfa rijaali ragga gadaalkooda sawaa'un waa isku mid kaanad salaadu hadday tahay sawaa'un waxaa isku mid a kaanat isalaatu salaatan fariidatan isimka kaanaa salaad laabana sawaaun waxaa isku mid ah kaanad salaadu markay tahay salaatan salaad salaadoo fariidatan waajiba ow salaata taraawiixi ama markay tahay salaada taraawiixna ah, waa isku mid waa isku mid waa isku mid sidaasaa loo safa jira arrinta kale oo dumarka gaarka u ah raggana ay uga duwan yihiin marka salaada la tukanaa idaa sahal imaamu imaamku hadduu sahwiyo fi salaati salaada dhexdeeda fa ina almarata haweenaydu tunabihuhu imaamka waa baraarujinaya bitasfiiqi bitasfiiqi sacbin bitasbiiq bitasfiiqi sacbin bibatni kafihaa calaacasheeda baadinkeeda meesha cad ay waxay ku dhufaneen cala alukhraa calaa dahri lukhraa midda kale dhabarkeeda ma ahan labada calaacalood meesha cad laysku dhifana taas waa cayaar ah, taas cayaar wey ah, dumarkii waa sidan ah, so ma jeedin marka waa nuucaas arrintaas marka dumarkay gaarunta raggana markay imaamka baraarujinayan maxay leeyihin subxaan allah haddii sida ilaahay u kala duway fiiri gaalana waxay le rag iyo dumar yaa la kala soocin isku mid wax walba isku mid ah, wax walba isku mid ayli idaa sahal imam imaamku hadduu sawiyo fi salaati salaada fa in almarata haweenaydu tunabihuhu imaamka waa baraarujinaya bitasfiiqi sacbin bibatni kafihaa calaacasheeda meesha caday ku dhufaneen cala alukhraa calaa dahri lukhraa midda kale qabarkeeda liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliil ah eh, sala allahu calayhi wasalam idaa naabakum hadduu idin asiibo shay-un shay fii salaatikum salaadtiinna dhexdeeda faltusabbixi rijaalu raggu ha tasbiixsadeen walitusafiqi nnisaa'u dumarkuna ha sacbiyeen haddii imaamka salaada uu wax ka qaldo raggu subxaanallahi ha yidhaahdeen markay baraarujinayaan dumarkuna labada sacab ha isku dhufteen idaa naabakum hadduu idin asiibo shay-un shay fii salaatikum salaadiina dhexdiisa faltusabbix ha tasbiixsadeen alrijaalu ragga waltusafiq innisaa'u dumarkuna ha sacbiyeen wa haadaa xadiidkeenu idnu ibaaxatin waa bannayn idankeed wa haadaa xadiidku idnu idnu waltusafiqdaas weeye amarkaas weeye wahaadaa amarkaas oo xadiidka ku jira idnu ibaaxatin waa bannayn idankeed lahunna dumarkiiya loo idmaa fi tasfiiqi inay sacbi karaan fi salaati salaada dhexdeeda cinda naa'ibatin arrin agteed arrintaasoo tanuubu asiibayda arrin oo imaanayda cinda naaibatin arin agteed arintoo tanuubu oo asiibayda wa minhaa arintaas waxaa ka mida ay u sacbinayaan sahwul imaami imaamku hadduu sahwiyo oo uu wax ka qaldamaan taasaa ka mida wadaalika maxaa dumarka loo yidhi sacbiya raggana loo yidhi raggana loo yidhi subxaan la idhaahdo dumarka codkoodu dareenuu ragga ku abuura fitna laga cabsana dareenuu ragga ku abuuraa codkoodu fiiri marka inaad meeshaan barefadka la iska hor keeno oo la idhahdo isjafa adiga wiilkaan inna lilahi waina waa fitna abuurid wey fitna abuurid wey subxaan allah salaada iyadoo ku jirta oo gadaal ku tukayda ah laleeyaha hadal subxaan allahi xataa kor haw hadda ka warrama subxaa allahi kor haw adna meeshaan inta w labadoodii wejiga iskugu diirtay aad nin islaamiyad iyo iyada leedahay isjafo isgaraaca oo muran iyo qajajac iyo maanta o dhan waxa weeyaan ama ingiriisa lagu baranaa laleey hmm. eber ah, laba dumar laba dumar ata meel gaara geedo ku ha ku sheekayn haddaad wax barayo labadoodu ha sheekeeyeen hadday wax sheegayan laakiin wiil islaameed ee ka ah doorta ha u gelin taas waa eber salaadii dhexdeeda lagu leeyahay codkeeda yaa lamaaa ka waran oo hadda waxaana laga hadlaana subxaanallah eeg subxaanallahi ka hor hadday u tiraada fitna laga cabsaday hadda ka warran ka war hadday ingiriis kula sheekaysato ya ka warrama inna lilahi wa inna ilay ar meeshaas balaa ka dhacda marka meeshaas waxaa la rabaa in dib loogu laabto fadyada la hagaajiyo waxa weeyaan akhlaaqda xishoodka dhimana gabadhu marka koowaad oo lasoo taajiyo marka koowaad oo lasoo taajiyo o laha ninkan la hadal way yaxyaxe gabadhu ilaa waa muslimaad hooyadeed waa muslimad aabeed waa muslim ma iska dhicin may xaad la aamusanta doqonsanida waa ka e eh, xoogaa xishoodka jaba marka dambe waxay noqon gaangester oo aan soo wacin ah, taas gacantay ku dhegen marka dambe soo ma jeedin xishoodku waa wax dhan oo xumaanta hortaagan derbiga iyo xijaabka xumaanta hortaagan waa xishood ogaada ah, gabadhu intay nin islaameed ka xishooneeda iimaana ku jira laakin mar hadday muruxdo oo ay carabka la raacdo qaylido khalaas wey eber wey wa minhaa arrimahay u sacbina waxaa ka mid ah saawil imaami wadaalika sababka sacbiya loo leeyahay oo loogu diiday hadalka wadaalika sababka haabitun waa sugnaaday lianna sawta almar'ati haweenayda codkeeda fiihi waxaa ku sugan fitnatun fitno lirijaali raggay ugu sugan ragga fitna ugu jirta fa umirat gabadhii waxaa la amray bitasfiiqi sacbin walaa tatakalamu ma hadlaydo ah, ma hadlaydo arinta kale oo ay ragga uga duwan yihiin dumarka waidaa sallama alimaamu imaamku markuu salaamo naqsado waa markuu salaada ka baxo diidda masjidkii uusanba isku isku furnayn oo gaar oo dumarka u xihan ay tahay haddii arrintaas waa gooni laakiin haddii ay dhacdo meel aan kala xirnayn in lagu tukado oo raggii la hormariyo oo caruurtii lagu xijiyo wiilashii yaryaraa oo dumarkii ka dambeeyaan oo aan xijaab u dhaxayn raggu intaysan soo jeesan waa inay baxaan ah, dii laakiin masaajid u gaara u yahay sida masjidkaas oo kale dexaa ugu jira raggu ah, inay ka baxeen inay ku jiraan miyaa cidna ogta khalaas kaas lagama hadlay albaabkooda un bay xihanayaan markay salaada laga baxo inta dadku soo jeesay waa in albaabadooda xirtaan inta salaada lagu jira waa in albaabadu furan yihiin intaas baa la rabaa laakiin waxaa laga hadlaa waa masjid ama hal meelay iskula tukanayaan caruurtii bisa udhaxayda wiilashii u udhaxeeya markaas xukunkaana markaas imaana waa waidaa sallama alimaamu imaamku markuu salaamo naqsado baadarat inisaau dumarku waxay u degdegayaan bilkhuruuji bixitaan min almasjidi masjidka ay ka baxaan wa baqiya rijaalu raggiina waa baaqi noqonayaan jaalisiina xaale ay yihiin kuwii fadhiya maxay u joogayaan ka dababixi mayaan fiiriya raggu waa inay xoogaa sabraan inta dumarku ay tegayaan jaalisiina xaalayhiin raggii kuwa fafadhiya wa baqiya rijaalu raggii waa baaqi noqonayaan jaalisiina xaalayhiin kuwa fafadhiya maxay u fadhinayaan lianlaa yudrikuu si aysan uga daba tegin man qofkii insarafa gadoomay minhuna dumarka xaalu ka mid hadday ayagina baxaan ragguna baxo dariiqay isku hartinaya arrintaasuna hadda duruusta marka laga baxa waa dhacda waana qalad waa qalad ogaada dii isku mar la baxo ee dariiqii laysku xiriiriyey noqone taasna waa wixii sharcigu diidaayay sharcina waxaa loo bartaa inta ku dhaqanto naarka badbaad ee haddaad tiraa waa ogaaday mase yeelaayo allaad uga fogaanay markaas alla ka fogaanshaa laga hela marka in aad loo ilaaliyo way xuduudda ilaahay wuxuu yidhi maxay raggu u fadhinayaan lianlaa yutriku si aysan uga daba tegin man qofkii insarafa gadoomay minhuna dumarka xaalu ka mid yahay dumarku waa inay degdegaan markaas ah. limaa xadiidkia u daliil maxaa u daliil ah inay saas tahay waxaa u daliila xadiiska nabiga limaa xadiidkiyaa u daliil ah rawad ay wariday umu salama qaalat umu salama waxay tidhi ina nisaaa dumarka kunna waxay ahaayeen idaa sallamna markay ka salaamo naqsadaan min almaktuubati salaada waajibka qumna waa istaagi jireen ayagu iyagu waa tegayaan nabiga iyo dadkii la tukadayna wa habata waa sugnaa jiray rasuulullah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam iyo waman dadkii dhammaantood sallaa tukaday oo min arijaali rag u fiirso nabiga iyo dhammaan raggii tukaday waa joogi jireen ma bixi jirin ma bixi jirin waa joogi jireen nabiga iyo raggii tukaday maasha allah intii alla doonay joogi jireen فإذا قام رسول الله رسولك اللي مركو استاغو صلى الله عليه وسلم قام الرجال ورق مركز كدب استاغي جيري مركز كدب رق استاغي جيري marka ma isku mid ah qol la iskula xareeyay iyo qaabkaana maya qaala zuhriyu wuxuu yidhi fiiriya qaala zuhriyu wuxuu yidhi fa naraa waxaan aragnaa daalika arrinkaas wallaahu aclam sababka nabigu u joogayey saxaabadu u joogayeen sababkaas fa naraa waxaan u aragnaa daalika sababtay u joogayeen wallahu aclame anna daalika joogiddu kee yanfuda inay gudbaan weeye kee yanfuda inuu gudban weeye man qofkii yansarifu gadoomaa min annisaai dumarka xaalu ka mida ah. dadka tegayoo dumarka waa inay fogaadaan oo gudbaan oo waddooyinka banneeyaan saas weeye marka waddooyinka inay iyaguna ku sheekaystaan maaha raggii hadduu fadhiyo masaajidkii waxaa la rabaa degdeg inay u socdaan degdeg waa inay u socdaan khalaas wax wax yar kadib raggii fursad ha heleen laakiin hadday dariiqadan toban toban u istaagaan raggiina meesha joogo hadhow waa soo baxaen la laisula dhaca marka meesha ayaga xabsiga de in dadka ay geliyaanna xaqma waxaa la rabaa qof walba inuu xuduudda dhinaciisa ka ilaaliyo nabigana siduu dadka u ilaalina fiiri sala allahu alay wasalam ana dalika sugnaanshada nabiga uu sugnaanayey ke likey yanfuda waa inuu gudbo man qofkii yansarifu gadoomaa min annisaai dumarka xaalu ka mid yahay qaala alimaamu shawkani wuxuuhi raximahullah alxadiidu xadiidka fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahu shaniye yustaxabu waxaa loo sunneeyaa lilimaami imaamka muraacaatu axwaali lma'muumiin dadka uu salaada tujiyey xaaladahooda inuu ilaaliyo qofka imaamka ee dadka tuujiyey dadka uu tuujiyey waa inuu ilaaliyo xaaladahooda oo diintii bal wixii la qaldaa waa inuu fiiriyo oo ka celiyo alxadiiu xadiidka fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahu shaniye yustaxabu waxaa loo sunneeyaa lilimaami imaamka muraacaatu axwaali lma'muumiin ma'muumiinta xaaladooda inuu ilaaliyo waalixtiyaadu iyo inuu dadaalo wاlاxtiyaadu inuu ku dadaalo fi اجtinaabi maa shay laga fogaanshadiisa qad yufdii gaarsiin kara ila اlmaxduuri shay xaaraan waa inuu ku dadaalo sidii looga fogaa lahaa wax xaaraana sabab keeni kara sabab keeni kara sabab keeni kara waxaa ka mid a isku mar in la baxo haddii isku mar la baxo xaaraama imaama waa in dariiqa laysku hartiyo wاlاxtiyaadu waxaa kaloo la suneeyaa wاlاxtiyaadu dadaal maxaa lagu dadaalaa fi ijtinaabi maa shay laga fogaanshadiisa qad yufdii gaarsiin karaa ilalmaxduuri shay la xarimay iyo wajtinaabi mawaaqici tuham meelaha tuhmada in laga fogaado meelaha tuhmada wadooyinka rag iyo dumar isla taagan waa meel tuhmo maxay u wada taagan yihin xataa kuwa wada dhashay iyo kuwa aan la ogayna isqaba ee dadka o yaa wada yaqaan meelahaan inay wada is istaagaan ma waa inay socdaan ah. waa inay socdaan soo ma jeedin kuwa xataa wiil gabar wada dhashay haday yihiin meeshaan inay afka isku gudaan wada taagnaadaan sax ma eeyaaya dadka oran maa wada yaqaan waxaa la leeyahay laba fasaadsana meesha taagan mana fasaadsano waa wada dhashay marka meelaha tuhmada waa in laga fogaado nabiga xaaskiisii isagoo masjidka ay ka baxayd oo uu sagootina a laba nin arkeen ay dadaaleen nabigu waxaa u dadaalayda maanaad qalad igu aragteen xaaskaygii safiya binti xuyeywa xataa saas inaad tiradaa dilu arko ood sheegto qofkaan xaas ku tii waa hooyaday waa walaashay ila dhalatay waa xaaskaygii haddii kale waa lagu tuhmaa mana ahan sax in lagu tuhmo waa inaad tuhmada ka fogaato maahan inaad tira a jira isaga dambaaba duu i tuhme ah, adiga xaasisana isaga maa balada la rabta ah, lama rabo shar iyo bala inaad ka shaqaydo iyo wajtinaabi mawaaqici tuham meelaha tumada in laga fogaado iyo wa karaahatu mukhaaladati rijaali linisaa waxaa xadiiskan ku sugan wa karaahatu mukhaaladati rijaal linisaa raggu inay ku darsamaan ragga raggu inay ku darsamaan dumarka in arintaas la nacay oo sharcigu necab yahay sharcigu waa wax uu yahay iyo wa karaahatu mukhaaladati rijaal inay ku darsamaan in la necab yahay linnisaa-i dumarka inay ku darsamaan fi duruqaati wadooyinka inay iskula darsamaan taasaa la necabi oo sharcigu necabi oo karaahiye ah iska daa canilbuyuuti guryo iyo qolo la iskula ku yidhi taas iska daa taas warkeedu waa weyn fasal laysla fariisiiyo kaas warkiis daa kaas waa fogya ee xataa wadada inay iskula darsamaan aan sharcigu taasaa nabigu la dagaalami jir salawaat ullahi wasalaamu calayh marka dadka diinkii nabiga rabo fahma diinkii nabiga ilaaliyana qaala alimaamu nawowiy wuxuu uhi raximahu llah wa yukhaalifu nisaau dumarku waa khilaafayaan arrijaala er ragga fii salaati ljamaacati salaada jamaacada fii ashyaaa dumarku ragga waxay ku khilaafayaan salaada jamaacada dhowr arrimood ويخالف النساء دمرك وقلافيا الرجال رقا في صلاة الجماعة في أشياء شيالك قلافيا أحدها شيال كمد كمدا لا تتأكد صلاة الجماعة السنة مؤكدة معها في حقهن دمرك حقه كتأكدها سيدي او أدكتها في الرجال رقا رقا سيدي او أدكتها أيها اللهم أدكي قرقا وقير بضم قرقا وقير بضم axaduhaa arrimaha dumarku ku khilaafayaan ragga salaada jamaacada mid ka mida laa tata'akadu jamaacadu mid adag maahan oo sunannimadeedu adag tahay fii xaqihinna dumarka xaqooda ka ta'akudaa siday u adag tahay fi rijaal ahaani kan labeeya taqifu waa istaagee imaamatuhunna dumarka gabadha imaamka u ah wasadahunna dhexdood hadday dumarkadii wada tukanayaan horena waa u soo ogaan inay wada tukadaane gabadha imaamka kama hormari karto sidaa ninku uga hormaro dadka dhexday ka istaagin dhexda wayna istaagda gabadha imaam u noqoyda gabdhaha kale ahalis arinka saddexaad taqifu waa istaageen waaxidatuna mid ayaga mid dumarka ka mid ah khalfa rajuli ninka gadaalkiisa hadday keligeed tahay gadaala istaageen laa bijanbihi ninka dhinaciisa istaagi meen wadaalika xukunkaas multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi rajuli ninka khilaafkiisa oo ninku ninka kale waa la istaaga ahaali xukunka sadexeeya taqifu waa istaagee waaxidatuna dumarka mid ka mid a ah, khalfa rajuli ninka gadaalkiisa laa bijanbihi dhinaciisa istaagi meen bikhilaafi rajuli wadaalika xukunkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi rajuli ninka khilaafkiisa الرابع حكم كافرية إذا صلينا مركي تكنيان صفوفا صفافيال حاليهن مع الرجال رجل جيركودا فآخر صفوفهن دمر كصفافيال كودا كانوا قدام بيا أفضل كفضل بضان من أولها كانوا وهرين مركي رجل تكنيان وي فيريا مركا دمر كالي قودا هدي تكنيان صفك هرية قير بضان لكن مركي لليه صفك وهرين وشربنا وقورما ومركي رجل تكنيان ee keligood hadday tukanayan sabka horeeya qayb badan oo soo degdego qaybka usoo degdegay fiiri imaam nawowi hadalkiisa wuxuu ku yidhi araabic idaa sallayna dumarku markay tukanayaan sufuufan safafyaal xaal ay yihiin maca rijaali ragga la jirkooda fa aakhiru sufuufihina safyaalkooda kan ugu dambeeya afdalu ka fadli badan min awaliha kan ugu horreeya intaha waa dhamaad warka imaam nawowi kitaabka majmuuca sharxi muhadabka juska saddexaad afar boqol konton iyo shan wa mimaahkii sabaqa soo hormaray wax alla waxaas axaadiis ah iyo fahamkii culummadii muslimiinta ee aan inxiraafin ee aan gaalada raacin waxaa ku caddaaday inay xaaraam tahay rag iyo dumar meel la iskula xareeyey ya saasaa ku caddaatay culummadii muslimiinta ahaa ee xorta ka ahaa afkaarta gaalada ee aan ku saamoobin ee aan waxa weeyaan dacfiga muslimiinta ku saamoobin ee markay hadlayaan fahm diineed ka hadli jirin fahm diineed ka hadli jiray kama hadli jirin dad inta waxa weyn cadow ka adkaaday oo gaalo u daciifay sidii uu wax layskugu soo dhaweyn karo ka hadlay ma ahayn dad badan maanta masaa'il diiniya markay ka hadlayaan u hadlimayaan sida diinku u hadlayo ee un qaab isku soo jiidida kelmadan ama gaaladu ka caroodta kelmadan dad badan oo xoogaa tadayunkoodu lido amu ka carooda saas haddii diinka looga hadlana diin saxa soo bixi ma ah, ee diin foojiriya soo baxa diinta marka laga hadlayo waxaa looga hadlaa siday u hadlaydo diinka waa la daba socdaa lama hor socdo lamana luqunta lama laabee isagoo toosana la raacaa ah, siduu u socdaa loo raaca ee haddaad xagga luqunta ka jebido diinka oo tidhahda adduunku xagga u socdaaha diinow soo raac ee diin saxa maaha u hadayda marka diin saxa ma noqonayo foojiriyuu noqonayo ama cabdilla shidaay noqon wa mimaa kii uu yidhi shiiku wa mimaa kii sabaqa soo hormaray yuclamu waxaa laga ogaanaa taxriimu lkhtilaaq ah, taxriimu lkhtilaaq isdhexgelidda in la xaaraamtinimeeyey bayna arijaali waanisaa rag iyo dumar ay isdhex rag iyo dumar inay isdhex galaan in la xaaraamtinimeeyey ogow la soco axaadiistii nabiga kala soco fahamkii culummada ka garo arrinta kale oo dumarka laga rabo khuruuju nisaa waa in dumarku soo baxaan ilaa salaati alciid salaada ciidda ayada kama baaqdaan dumarku waa inay yimaadaan la dhihi maayo guriga ku tukada guriga idin qayr badane maya waa inay soo baxaan salaada ciidda waa inay usoo baxaan can ummi cadiya radia allaahu canhaa qaalat ummu cadiya waxay tidhi amaranaa rasuulullah rasuulkii allaana amray sala allahu calayhi wasalam an nukhrijahunna gabdhaha inaan soo bixinno an nukhrijahunna dumarka gabdhaha inaan soo bixinno fi lfitri ciidulfitriga inaan soo bixinno waaladxaa ciiduladxaha inaan soo bixinno ciidulfidriga iyo ciiduladxaaba inaan soo bixino ka bedelo alcawaatiqa gabdhaha markaas qaangaaray xataa inaan soo bixino warcad wey alcawaatiqa gabdhaha shaqada ka xoroobay gabdhuhu markay qaangaarana carabtu qol gaara iskaga xaray jireen alcawaatiqa gabdhaha qaangaaray ee shaqada ka xoroobay iyo walxuyada gabdhaha dhiigga caadada qaba oo aan tukayn xataa waa inay soo aadaan meesha muslimiintu ku tukanayaan ilaa masjid laguma tukan jirine meel banaana lagu tukan jiri oo la laydhaha musalle musallaha waa inay yimaadaan wadawaati alkhuduuc gabdhaha qoralka u saaxiibka maqdiyooyinkaahon la soo bixi jirin oo carabtu inta qol gaara u sameeyeen ay ku hay jireen xataa kuwaas in maalinta ciidda lasoo bixiyo saasaa nabi maxamed amray sala allahu calayh wasalam waxaa imaanaya marka kuwa xaydka qaba maxaa loo soo bixina ma tukanayaan ciidda miyay tukadaan gabdhaha xaydka qabaa maya ducada muslimkay ka qayb galayaan iyo shicaarka iyo muuqaalka weyn ee muslimiinta nabigu wuxuu yidhi fa ama alxuyadu gabdhaha xaydka qaba fa yactazilna waa ka fogaanayaan asalaata wa fii lafdi waxaa ku sugan almusallaa meesha muslimku ku tukana waa ka fogaanaya waana meeshay ka qaateen culummadu fuqahadu masjidka gabadha xaydka qabta ayay soo gelin sababto ah musallaha waa meesha salaada ciidda lagu tukado masjidkana shanta salaadood waa lagu tukadaa haddiiba musallihii nabigu yidhi ka fogaada masjid may soo gelay maya say soo gelay musallaho sanadkii laba mar lagu tukadaa nabigu le ka fogaada ka waran masjidka ah, masjidkaana weyn wayashadna maxay soo dooneen wayashadna gabdhaha khayrka qabaa waxay xaadirayaan alkhayra khayrka wa dacwat almuslimiina iyo ducada muslimiinta ka qaala shawkani wuxuuhi raximahullah walxadiidu xadiidka iyo wamaa xadiid fii macnahu la mid ah walxadiidu xadiidka iyo wamaa xadiidkii fii macnahu macnihiisa ku sugan oo min alaxaadiidi axaadiid ah qaadiyatun waxay xukminaydaa axaadiistaasu bimashruuciyati khuruuji nisaa dumarku inay soo baxaan inay sharci tahay filciidayni labada ciidood ilalmusallaa meesha lagu tukanaada ay u soo baxaan axaadiistaas waxay inay sharci tahay dumarku inay ciidda usoo baxaan walxadiidu xadiidka iyo wamaa shay fii macnaahu macnihiisa ku sugan oo min alaxaadiidi axaadiid ah qaadiyatun waxay xukmineen bimashruuciyati khuruuji nisa dumarku inay soo baxaan inay sharci tahay filciidayni labada ciidood inay soo baxaan ila ilalmusallaa meesha lagu tukanayana ay u soo baxaan min gayri farqin ayadoon la kala saarin bayna albikri gabar bikraa wasayidi mid garoob ah washaabati gabar dhallinyaraa walcajuusi mid duq ah walxaa'idi mid caado qabta iyo wakayriha kala nabigu ma kala saarin dhammaan uu yidhi soo maa bal gabdhihii yaryaraayuuba gaar u tilmaamay hadalkaas wuxuu ku ridinaa culimmada gabal waa arki doonnaa oo yidhaahdeen kuwa duqaha ha ii kuwa duqoobay Ah, oo weliba duqnimadana aan qurux ku darsan ah, kuwa duqaha oo aan qurxoonayn kuwaasa imaana gabar qurxoonna ma imaan karta gabar dhalinyaraana ma imaan karta ciidda qoladaasu ku ridina uu leeya axaadiis waatana fiiri gabdhaha yaryar cawaatiqda dawaati lkhuduud soo saara nabigu yihi sala la gabdhaha dhiigga caado ku dhaca ma duqa ma ah marka wuxuu leeya axaadiistu ma kala saarin dumarka wixii ilaahay u fasaxay looma diidi karo ah. marka axaadiistan waxay xukmineen bimashruuciyati khuruuji nisaa dumarku inay soo baxaan ila sharci tahay fil ciidayni labada ciidood ilalmusalla ay u soo baxaan min kayri farqin ayadoon la kala saarin bayna albikri gabar bikraa wathaybi mid garoob ah washaabati mid dhallinyara ah walcajuusi mid duqa walxaa'idi mid dhig qabta wa kayriha laakiin waa goorma maa mudday soo baxayaan lam takun gabadhu aysan ahayn muctadatan mid ciddo tirsane gabar ciddo ku jirta hadday tahay gurigeeda iska joog habayay soo bixi maa muddo ayay sharci tahay lam takun gabadhu aysan ahayn muctadatan mid ciddo tirsayda koow taas waa laga reebaa waxaa kaloo laga reebaa ow kaana khuruujuha bixitaankeedu fitnatan hadduu yahay dii bixitaankeeda fitna uu yahay gabadhii dhar qurux badan wadata oo gabadhii waxa weeyaan dadkii fitnaynayda ma xijaabna maya taas lama ogolo bixitaankeedu hadduu fitna yahay waa laga reeba ayadoo idan ma haysato ow kaana lahaa cudrun hadday cudurdaar tahay waaba jiranta ma bixi karto ama waxay waardiyaysanayda alaab dayacmayda ee markaasna ruqsayasa guriga iska joog cudurdaar hadday leedahay intaa waa dhammaaday warkii shawkaani وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وحر رحمه الله فقد أخبر نبي وحو شيغي المؤمنات قبلها المؤمنات كان نبي وحو شيغي أن صلاتهن صلاة دولة أي كنت كذان في البيوت قريها أفضل لهن إن أغفض لبلانتهاي من شهود الجمعة جمعة اللحاضر ديدة والجماعة جماعة اللحاضر ديدة إلا العيد عيد ماهن nabigu gabdhaha mu'minaadka wuxuu sheegay guryahooda tukashaday ku tukadaan aa uga fadli badan jumcada iyo jamaacada inay yimaadaan ilaa ciidda marka laga reebo faqad ahbara nabigu wuxuu sheegay almu'minaati gabdhaha mu'minaadka anna salaatahuna salaadooda filbuyuuti guryaha ay ku tukanayaan afdalu inay uga fadli badan tahay lahunna gabdhaha min shuhuudiljumucati jumca laxaadirideed waljamaacati iyo jamaaca laxaadirideed ilal ciidda ciidda maahane fa innahu nabigu amarahunne dumarka wuxuu amray bilkhuruuji soo bixid fiihi fil la soo baxo ciidda in la soo baxo ayada amray guriga ku tukada ma dhihin wuxuu yidhi waa lacalahu waxaa dhici karta amarkaas wallaahu aclam liasbaabin sababa inuu u amarkaas sababta ciidda nabigu u amray sababaha soo socda inay taa dhici karto ilaahay baa uu ogaal badani walacalahu amarkaas wallaahu aclam liasbaabin sababa inuu u sugnaaday ayaa la arkaa alwal annahu bixitaankaas oo ciidda lasoo baxaa annahu ana alkhuruuja soo bixidda ilal ciidi loo soo baxaa fi sanati sanadii maratayna laba mar ayu ahaaday fa qubila marka waa la aqbal sanadkiiba waa laba mar kaliya marka waa la ogolaada wadalika xukunkaas multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi ljumucati waljamaaca jumcada iyo jamaacada khilaafkeeda jumcaduna waa usbuuc walba jamaacaduna waaba shan goor afar labaatankii sac marka waa khilaafsan yihi ah. wadalika xukunkaas bikhilaafi ljumucati waljamaaca jamaacada iyo jumcada khilaafkeedu ku dhaahan yahay athani sababka labaad oo ciidda nabigu amray anahu anahu ana alkhuruuja ila alciid ciidda usoo bixidda loo soo laysa lahu uma sugnaan bedel gabadha guriga joog ciidda culummada gabal waxay lehin lagu tukadaa qof kaliyo ma tukado culummada gabalaale marka bedel ba helime waa ka qade qayrka bedel ma helayno laakiin jumcada iyo jamaacada bedelay haysataa gurigay ku tukani ayadaan u qayr badan athani anahu ana alkhuruuja ila alciid laysa lahuma sugnaan badalun wadalika xukunkaas multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi اljumucati waاljamaaca fa inna salaatahaa gabadha salaadeeda fii beytiha gurigeeda ay ku tukata aduhura salaad duhur huwa jumucataha waa jumcadeeda gabadha duhuray gurigeeda ku tuke jumcadii isaga u ah isagaa jumca u ah athaalis sababka saddexaad anahu ana alkhuruuja ila alciid annahu ana alkhuruuja ila alciid ciidda oo loo soo baxaa khuruujun waa soo bixid ila loo soo baxaa ila banaana lagu tukan jiray annahu bixitaankaasu khuruujun waa bixitaan ilaa saxraay bannaan loo soo baxaa lidikri illaah ilaahay xuskiisa loogu soo baxaa fa huwa bixitaankaanu shabiihun wuxuu shabbahaa bilxaji xajkiyuu shabbahaa min bacdi lwujuuhi dhinacyaalu ka shabahaa xajkiyuu dhinacyaal ka shabahaa ciidda loo soo baxaa walihaada sidaas daraaddeed kaana alciidu ciiddu wuxuu ahaaday ciidda alakbaru weynanka badan fii mawsimi alxaji waktiga xajka saas darteeda labada ciidood midda weyn waktiga xajkay ku aadanta waktiga xajkay ku aadanta muwaafiqa weliba muwaafiqatan weliba waa mid waafaqsan ciiddaasu lilxajiiji maya waxaa tira muwaafaqatan muwaafaqatan waafiqid lilxajiiji xujaydii la waafaqa ayaguna maalmahaas waa isku tegayeen xujayduna meelay isugu tegayeen intaa waa dhammaaday warkii sheikhulislaam waqayada shaaficiyatu shaaficiyadu waxay ku xidheen waxay ku xireen khuruuja nisaa'i dumarka soo bixidooda lisalaatil ciiddi ay u soo baxaan bikayri dawaati lhay-aati quruxyaalka kuwa u saaxiibka qayrkood kuwa aan qurxoonayn kaliya ah, kuwaas kaliyaa soo bixi kara ay yidhaahdeen kuwaas kaliyaa soo bixi kara قال الإمام نووي رحمه الله قال الشافعي وحي الشافعي إيا والأصحاب مذهب كيسا علمدي كسقنات رحمهم الله يستحب وحالله سنية للنساء الدمركة دمركاسو غير ذوات الهيئات هو هيئوينك وصاحبك غير كوتا يستحب وحالله سنية للنساء الدمركة دمركاسو غير ذوات الهيئات هو هيئوينك وصاحبك غير كوتا hay-ada macnaa waa qurux waxaa loo sunneeyaa xuduuru salaatilciidi salaada ciidda in la yimaado oo lasoo xaadiro xuduuru salaatilciidi salaada ciidda in lasoo xaadiro wa amaa dawaatu lhay-aad gabdhaha hay-ada u saaxiibkaa fa yukrahu waa la kahdaa xuduuruhuna imaatunkoodu waa karaahiyo ilaa an qaala ilaa uu yidhi wa idaa kharajna markay soo baxayaan dumarka ustuxiba waxaa la sunneeyaa khuruujuhunna inay soo baxaan fii hiyaabi bidlatin dharka shaqada dharka shaqada waa inay ku soo baxaan waa dhar aan qurux lahayn fii hiyaabi bidlatin dharka shaqada walaa yalbasna waa inaysan soo xiran maa yushhiruhunna wax aan bixinaya wax aan bixinayo dadka soo jiita oo indhaha soo jiita walaa yalbasna waa inaysan soo xiran maa yushhiruhunna wax aan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yatanadafna inay isnadiifiyaan bilmaa'i biyo isku nadiifiyaan qubaystaan catar hadduu korkoodu raasi uga mayrmo wasaqdu uga mayranto wayukrahu waxaa la nebcaystaa lahuna dumarka addibu wax carfaya inay soo marsadaan markay soo baxayaan wayukrahu waxaa la kahdaa lahuna dumarka addibu wax carfaya fiiri marka waa kana haadaa xukunkan kulluhu dhammaantiis xukmul ajaa-isi waa cajuusooyinka xukunkooda annaga xukunka aan sheegayno iyo dumarka aan kala saarayno dawaati lhay-aad iyo mid kayru dawaati lhay-aad aan leenahay waa cajuusooyin kaliya wa haadaa xukunkan kulluhu dhammaantiis xukmul cajaa-isi waa cajuusooyinka cajuusooyin waxa la dumarka da-da waa kelmaad carabiya waa hooyo da- waayo laa yujtahayna aan la ijtihaynayn iyo wanaxwuna wixlamada ah. waa dumar aan guur raka damaacayn oon raje laga qabin in la damaaciyo ah. waa dumar aan la damaacinayn allawaati dumarka laa yujtahayna aan la damaacinayn oo aan la ijtihaynayn iyo wanaxwuna wixi lamida wa ama ah. shaabatu gabadha dhallinyarada ko wadaatu ljamaali gabadha quruxda u saaxiibka labo gabadha tushtahaa la damaacina la ishtahaynaa fa yukrahu lahuna waa loo kaadaa alxuduura inay ciid yimaadaan imaabtiinkooda lama ogolo markay rabaan ha qaateen shaaficiya halkaasay ka bixeen ayagu laakiin masalada daliilkeeda waa soo ogaatay iyo xooggeeda maxaa loogu diidaa wuxuu yidhi limaa shay dartiisa loogu kahdaa fii daalika soo bixidda ku sugan oo min khawfi alfitnati fitna in looga baqaayo ah calayhina dumarka ayaga inay fidnoobaana laga cabsanaa wa bihina in lagu fidnoobana waa laga cabsada dadka lagu fidnoobaan calayhina ayagu inay fidnoobaan wey bihinana dadka kale inay ku fidnoobaan saasaa laga baqaa fa in qiila haddiina la yidhaahdu yi haddiina la yidhahdo war xadiis cadan hayna oo nabigu u fasaxay gabdhaha yaryar ee maxaad ka leedihiin jawaabaan annaguna haynaa u yidhi imaam nawowi wuxuu yidhi fain qiila haddii la yidhaah haadaa xukunka aad sheegtay mukhaalifu wuxuu khilaafsan yahay xadiida ummi cadiya xadiidka ummi cadiya almadkuuri ee lasoo sheegay almadkuure ee lasoo sheegay qulnaa annaga shaaficiya waxaan ku jawaabaynaa habata waxaa ku sugan fi saxiixayni bukhaari muslim can caaishatana ka sugan radia allahu canhaa annahaa caaisha qaalad inay tidhi anahaa soo qadarahe annahaa caaisha qaalad inay tidhi low adraka rasuulullah rasuulka alle hadduu soo gaari lahaa sala allahu calayhi wasalam maa axdaa nisaau dumarku waxay soo dirisiiyeen waxa ay gadaal kala yimaadeen waxa ay gadaal kala yimaadeen dumarku lamanacahunna nabigu waa u diidi lahaa kamaa manacad kamaa municad dheh kamaa municad sidii loogu diiday nisaau bani israa'iil sidii dumarkii reer banu israiil loogu diiday masaajidda saasaa nabigu ugu diidi leh annaguna kaasaan daliishayna meel cad ma fadhino daan shaaficiyanna meel cad ma fadhinee xadiiskan bukhaari muslim ahayna ee caaisho oo fahamkii saxaabiyadda wuxuu yidhi waliana alfitana mideeda kale fidnooyinku ku yidhi imaam nawowiya kule waliana alfitana fidnooyinka iyo wa asbaaba shari sababaha sharta fii haadihi lacsaari waktiyaalkan damboon anagu nool nahayu waa waqtigu asagu noolaa maan hadeer waa waqtigu asagu noolaa maan hadeer se uma jeedid waa lix boqoloo sano ka hor se uma jeedid iyo ka badan wuxuu yidhi waliana alfitana fidnooyinka iyo wa asbaaba shari sababaha sharta fii hadihi lacsaari waqtiyaalkan kaiiratu waa mid fara badan waa mid aad u fara badan bikhilaafi alcasri اlwal sidaas waxaa khilaafsan waqtigii hore ah, toddoba boqoloo sano ka hor u dhin imaam nawowi soo ma jeedi toddoba boqoloo sano ka hor wuxuu leeya waktigan fitanta jirtaa waa ka duwanta waqtigii hore nabi sal اlahu alيه wasalam way khilaafsanta bikhilaafi alcasri اlwal wadalika xukunkaas multabis waa mid ku dheeha bikhilaafi alcasri waqtigii khilaafkiisa waqtigii alaweli horreeyey wallahu aclam intaa waa dhammaaday warka imaam nawowi wuxuu ku yidhi shiikha kitaabka qoray saalix fawsaan qultu waxaan kuleeyahay wa fi casrina waqtigeenna ashadu ka daran kii nawowi waqtigii وقال الإمام ابن الجوسي وحده رحمه الله قلت وحن كلايا قد بينا وعضيني أن خروج النساء دمرك إني صبحا مباح من بنايه لكن إذا خيفت الفتنة هدي لغا عبصد الفتنة بهن أيها لغو فتنوه أو تدكي كالكو فتنوبان أو منهن أما أيها إلي فتنوبان لغا بخو فالامتناع إن لغا رفيتان وضبحتانك فالامتناع إن لغا تشوكسده oo laga reebtoonaado min alkhuruuji bixitaanka afdalu fadli badan ah. laakiin idaa kiifat haddii laga cabsado alfitnatu fidno bihina dumarka lagu fidnoobo ayaga oo minhunna ayagu inay fidnoobaan laga cabsado falimtinaacu in laga reebtoonaado laga joogsado min alkhuruuji bixitaanka afdalu fadli badan maxaa yeelay lianna nisaaa sadri waqtigii dumarkiisa waqtigii alawali horeeyey kunna waxay ku sugnaayeen calaa kayri maa shay kayrkiis nasha'a ay ku barbaareen nisaau haada zamani waqtigan dumarka jooga calayhi maga korkiisa dumarkii hore waxay ku barbaareen oo xishood ah is-ilaalin ah waracnimo ah ah iyo maanta kuway joogaan waxay ku barbaareen oo xishood darra ah waa kala duwan yihin isku mid lagama dhigi karo saasuu leeyay ibnujawsi waa hadda waktigoo si uu ka hadlaya kawar lianna nisaaa satri waktigii dumarkiisa waktigii alaweli horreeyey kunna waxay ahaayeen dumarkaasu calaa kayri maa shay kayrkiis nashaa ay ku barbaareen nisaau hada zamaani dumarka waktigan jooga calayhi maaga korkiisa ay ku barbaareen wakadalika rijaalu ragga yaan la eedayne dumarna waa lamid ragna waa la mid dumarka yaan gaar loo eedayne ragga laftirkoodu akhlaaqdii iyo wanaaggii ma hayaan ee waa fidnaysayn ayaga laftirkoodu akhlaaq xumada iyo fitanta sida dumar u fidnoobay ay la mid yihiin yacni wuxuu u jeedaa kaanuu dumarkii hore waxay ku sugnaayeen calaa waracin dhowr sanaan cadiimin weynan badan wa min haadihi nuquulaat saaxib fawsan waa gebangebayna baabkaas wuxuu yidhi wa min haadihi nuquulaat hadalladaas aan culummada ka soo raray taclamiina waxaad ka ogaaneen ayatuha alukhtu gabadha walaashaahe walaasha almuslimatu muslimadda ahay anna khuruujaki bixitaankaaga lisalaatilciidi salaadda ciidda aad u baxdo masmuuxun bihi waa lagu oggolaaday masmuuxun bihi waa lagu saamaxay sharcan min jihati sharcin xagga sharciga laakiin bishardi iltizaam inaad sharciga ku dhaqanto shardigeeda lagugu ogoli oo markaad baxaydo aada sharcigii laasimto xijaabkii dhowrsanaantii aada laasimto bishardi liltizaami qaadasho aada sharcigii qaadato oo aada iltizaamto shardigeeda lagugu ogoliyo iyo walixtishaami xushmo iyo xishaab inaad ku baxdo xushmo iyo xishaab iyo waa qasdid taqarubi markaad ciidda soo aadaydo dhoolatus ha u soo bixin quruxdaada inaad soo bandhigto ha u soo bixin ee ilaahay inaad u dhowaato u soo bax iyo waa qasdid taqarubi dhowaansho inaad u qasado ilallahi ilaahay aad u dhowaato iyo wa mushaarakati lmuslimiina muslimiinta inaad la wadaagto inaad u soo baxdo fii dacawaatihim baryayaalka ilaahay baryayaan iyo wa idhaari shicaarilislaam calaamadda islaamka in la muujiyo ilaa maalin ciida saas u soo bax calaamadda islaamka in la muujiyo walayse almuraadu ujeeddada ma ahan minhu bixitaankaas looga jeedaa carda siinati qurux in lasoo bandhigo anaa qurxoon iyo anaa maa walayse almuraadu ujeeddadu ma ahan minu soo bixidaas looga jeedo carda alfitnati fitno cardal carda ziinati dhe carda ziinati qurux in lasoo bandhigo iyo wa tacaruda in loo bambaxo lilfitnati fitno fatanabahii ku baraarug lidaalika intaas aan soo sheegay gabadha muslimadda ahi wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed